bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa dhacday shiikha la yidhaahdo ina umal inuu sheegay aljamaaca alislaamiya inay tahay khawaarij ayna hayaan jidkii shukri axmed mustafa oo ahaa nin gaalaysiiyey dowladdii anwar saadaad iyo wixii adicsanaa ninkaa oo la dilay kun sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii milaadiyada dad baa ku xanta inuu dembiga qof walbo ku dhaca gaalaysiin jiray sidii khawaarijtii loo aqoon jiray ashuraah ama alxaruuriya taana lama rumayn karo jeer la helo kitaabadiisii ama ardadiisii lamana cuskan karo daaquudka masar warkiisa waxaana yaab leh niman sheegta madhabkii salafka inay dacaayadii daaquudka masar sii fidiyaan oo ninkii towxiidka ku toosnaadaba u bixiyaan takfiir iyadoo arrintaa uu shiikh ugu yahay anwarkii kufriyey wadaadkii daaquudka uga dayda cayda muwaxidiinta ama daaquudku qofkuu diin ku dilaba cay ka dabageeya inuusan towxiid daacad u ahayn baa laga garan karaa maxamuud nuur oo uu ina umal ku tuuray inuu khawaarij yahay shukrina isku madhab yihiin oo laga dalbay inuu ka soo jawaabo hadalkii umal baa noo soo diray tixahan gabayga ah wuxuuna yidhi shukri axmed adaa sheegayo sheekadii wadaye shayna ima uu barin oo war uu sheegay maan heline haddii uu shariir yahay waxaa dilay shayaadiine haddii kale shahiid weeye iyo shaab ilaah rabay shuraaddii horraysana hadduu diin ka shaabahayo shirkiguu necbaa iyo kuwuu shaabadda u yahaye shacabkii masaarida hadduu gaal ku wada sheegay sawmiddii shuyuukhdii najdiba sheegtay ma ahayn inuu kaa shucuuroon yahaa shaahid loo helaye shuuriya ancaam raaca iyo shucara mooyaane dastuur laguma sheegiyo inuu gaal la shaarugaye idinmana shaabihin oo xaniif shar uma qoolayn takfiirnimo wax sheegsheegi jiray duul shisheeye ahe intaan shayna garanayninba lagu shubheeyaaye anwar iyo waxaa shaacin jiray shabakadiisiiye shiikhna waad ka dhigateen haddaad shukrina siiseen adoo shaati weyn oo talkii tolkii ku leeyahay sharaf kuuma aha been inaad shirarka geysaaye nimaan shayna kaa wadan intaad isku shidaynaysid shuqulkaaga miisaan aduu sheexu kaa tegay xaqu waa shamsada daahirtiyo nuur ilaah shidaye shuushuu wadaad kuma dhintiyo been la shaaximaye shubhan dili karayn iyo makrigii lagu shirqoolaaye shakuurkii usoo noqo xaqani shabaq ka weynaaye wabilahi towfiiq